alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbihi waslem wacan camr bn shacayb can abihi can jaddihi ana rasuula اllahi salى allahu alayh wasalam qaal laa yajuusu limra'ati cadiyat ila biidni zawjiha haweeney uma banaana cadiya wax bixini inay cid wax siiso ilaa biidni zawjiha ninkeeda inay ka idin qaadato mooya wa fii lafdin laa yajuusu limra'ati lilmar'ati haweeneyda uma banaana amrun arrin fii maalihaa maalkeeda ay ku yeelato inay waxbixisay iyo inay hibaysay iyo idaa goorta malaka ubulkiya zawjaha cismataha way labadan xadiis waxaa laga qaadanayaa in gabadha maalkeeda mar haddii uu sowj ay leedahay maalkeedaasi aanay u madax banaaneyn oo loo maamulayo markaa labadan xadiis xadiiskan culimo badan waxay leeyihiin wuxuu khilaafsan yahay axaadiis badan oo saxiixo gabadhu inay maal xaq u leedahay maalkeeda inay ku tasarufto ilan iyada iskale sheekh ibn baas wuxuu yihi raximah llah hada xadiisu mukhaalifu lilaxaadiis asaxiixa addaalati cala ana lilmarأati atasarufi fii maaliha mudlaqa ida kanat rashiida kaxadiis jaabir radi allahu canhu ibn cabaas radi allahu canhuma في xث النبي slى الlه عليه وsلم في xaث النبي slى الlه عليه وsلم النساء yوم العيid على صدقة فجacلna yتصدقna بأqراadihina وkhatimihina وkhawaatimihina الxadيiث marka xadiiska horan w soo marayo markii rasuulku عalيه الصلاaةu وaسلاam uu maalinta ciidda ragga wacdiyey dumarkii waa kii u tegey dabeetna dumarow naarta ad u badanteeda wax sadaqadaysa bu ku yihi markaa dumarki maxay bilaabeen sida goobtiigoo jooga inay dahabkii ay xidhnaayeen iyo dhegahoodii iyo wixii ay maradii bilaal kusoo daadiyaan xadiiskaasi de waa xadiis saxiixa bu ahaa miyey markaa ka idan qaatay raggoodii may dee deg deg bay hawsha u dhacday marka xadiiskan marka la eego culimadu daruuqda ay u mareen qaarkood ba waxa haen axaadiista waa la iswaafajinayaayoo waxaa la odhanaya wixii uluth saddex meelood meel maalkeeda wixii ka yar iyadaa u madax banaanoo iyadoo ninkeedaba kaydan qaadan bay ayay sadaqadaysan karta laakiin uluth wax ka badan hadday doonto inay sadaqadaysato markaa waxay sameyneysaa ninkeeda kaydan qaadaysa masaladu markaa u dhow waxa weeyaan ninkeedu talaha ku yeeshay laakiin gabadhu inay u madax bannaan tahay maalkeeda ida kaanat rashiida markay tahay oo de waynaga qolooyinka culimada xanafiyada oo kale inay uga qiyaas qaateen gabadhu inay ismeherin karto gabadhii carabka lahayd maadaama maalkeedii ay u madax banaan tahay oo waxna iibin karto waxna iibsan karto sa ay tahay xaalada iyadana saasoo kale weyaan walow dee daliilku haba khilaafsanaad waa masala almuhim ida kaanat rashiida maxaa ku baxay ida kaanat rashiida haddii dee safiiha tahay sidii ninkii kale waa laga xajirinaya taas waxaa kaloo soo aroortay inay maymuna can um lmuminiin maymuna bint alxaris radi allahu canha anaha actaqat waliidata laha walam tastadin annabiya sala allahu alay waslam maymuna bint xaris alhilaaliya oo xaaskii nabiga ahayd radi allahu canha cabdillahi bn cabaasi khaalid bin wadiy habiirtooda ahaydna waxay xoreysay addoonay lahayd iyadoo nabigana ka idan qadin aleyh isalaatu wasalaam falama kaana yowmuha aladii yaduuru calayha fiihi markaa habeenkii uu rasuulku ulahaa gurigeeda ila rasuulku ala sla sl sagaalkiisii dumar ahaa buu kusoo wareegay habeen guriguu iman jiray qaalat ashacarta yaa rasuul allah anii actaqtu waliidatii rasuul allah miyaad dareentay inaan xoreeyey addoontaydii qaala awa facalti ma saasaad samayso qaalat nacam haa bay tihi qaala rasuulku wuxu uhi alayh salatu salaam ama inaki low acطaytihaa akhwaalaki kana acdama liajriki haddii aada abtiyaashaa siin lahayd sidaasa ajarkaaga usii badnaan lahaa markaa maymuna rasuulku aleyh isalaatu wasalaam kuma diidin inay addoontaa xoreysay laakiin wuxuu kula taliyey inay usii fadli badnaan lahayd inay qaraabadeeda siiso gaar ahaan abtiyaasheed waayo xadiiskana markaa camr bnu shacayb oo waa xadiis xasana marka la soo ururiyey xadiiska xasanka waxaa kasii darajo sareeya axaadiista saxiixa ah ee dee ku taalla marka waxaa kaloo laga culimada qaar ay ku qaadeen xadiiska xusnu ladab walikhtiyaar gabadhu inay wanaagsan tahay kulleyba ninkeedii inay ay tixgeliso unba xadiiska lagu qaaday wacan qabisa bini bini mukhariqin alhilaaliy radi allahu canhu qal wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ina dadka waxa la weydiistaa laa taxilu xalaal maaha ila liaxadin ila liaxadi alaaثatin saddex midkood mooyaane rajul nin taxamala qaaday xamaalatan dayn la qaado oo faxalat lahu masala masaladu xalaal bay utahay xataa yusiibaha ilaa uu uma yumsiku dabeete uu ka joogsanayo markaa markuu helo intii uu dayn qaaday wax u dhigma warajuli nin labaadna waxa weeyaan xalaalu maaha ila liaxadi alaaثatin rajuli nin asaabato ay ku dhacday jaa'ixat masiiba ay ku dhacday ijtaaxat baabi'isay oo tirtirtay maalahu maalkiisa faxallat lahu almas'ala kaana xalaal bay utay masaladu xataa yusiiba qiwaaman ilaa uu helayo wax ugu filan min caysh nolol wax nolol ku tiiriya oo noloshiisa tiiriya warajulinin ka saddexaad waxa weyaan rajulinin asaabato ay ku dhacday faaqatun faqri uu ku dhacay ama faaqatun baahi ay ku dhacday iyo xaaja xataa yaquuma ilaa ay kacaan alaaatun min dawi lxijaab ay min dawi lcuquul dadka caqliga u saaxiibkaa ka mid ihi oo min qowmihi qowmkiisa ka ah. oo ay yidhaahdaan laqad asaabat fulana ninka hebel la yidhaha ku dhacay faaqatun faqri baa ku dhacay faxalat lahu lmas'ala masaladii xalaal bay utay isna intaa uu wax ka helay rawahu muslim way xadiiskani mayna soo maray mise nama soo marin wayna soo maray halkuu inagu soo maray baab kitaab azakaa buu inagu soo markii qasmatu sadaqaad haynu maraynay oo uu sheekhu markaa qeybta su-aasha damu ayuu ku keenay markaa imika lakin muxuu usoo qaatay wuxuu usoo qaatay baabka maxay maraynay aliflaas qofkii mufliska muxuu aha qof kacay markaa maxaa dee laga fahmayay marka horeba qofka lagu leeya waa muflis buu noqday waa qof xoolo haystay weeyaan oo xoolihiisi ay ka baaba ninkii hebel hebele taajirka ahaa ee lacagta lahaa lacagta lagu ogaa ila way dhacday ayaa laga yaabaa xoolihiisi inay ka baabaan haddaba xadiiskani waxa uu ka warramayaa ilan qofku haduu daro been buu sheegi karaayoo bani aadamku waa iska noocyo badan yahay oo arinayo xoolihiiba iga baabeen oo xamahaya buu ohan karaa isagoo xoolihii hadduu doono meel kuqufushay maxaa markaa laga qaadanaya saddex nin inay ka markhaati kacaan iflaaskaasi inuu ku dhacay saddexdaasoo qaraabadiisaa weliba marka waa kan laqad asaabat fulanan faaqa isaga iyo ka hore rajulun ijtaaxat asaabathu jaayixa jaayixadu waa maxay wax la wada arkayo weyaan isaga markhaati loo bana intaas jaayixadu waa qof la arkayo xoolihiisi hal maray gubteen amba markabkii mar keliya ka degay ambaba inta la boobay wixii baa laga wada qaatay kaasi miyuu u baahan yahay in la idhaahdo saddexnino tolkiya ha ka markhaati kacaan de waa qofkii oo si tartarti ay xoolihii uga baaba'een si qarsoon ay uga baabae cid aanay ogeyn marka waa inay cidi ka markhaati kacdo weliba dadka qaraabadiisa ah waayo dadkaas iyagoo tolkiiy hoos bay usii warhayaan iyagiina waa inay yihiin sufaha aanay ahayn ay yihiin ayo ahlulcuquul dad ahlulcaqliga waa inay alxija iyo alxijru iyo alcaqlu intuba waa magaca caqli uma lagu isticmaalaa waayo caqligu wuxuu tilmaamaya wax dabar shay joojinaya lidii xijirin xijri xajri oo isla macno waa mamnuuc shay dee ka joojinaya shayga dawiil xija ay dawiil cuquul min qowmihi laqada saabat inay dhahdaan waxaa ku dhacay fulana ninka hebel la yidhahdo oo annaga naga mid a ah. faaqatun faaqa iyo baahi baa ku dhacday si tartiiba faxallat lahu lmasala marka inuu dadkii wax weydiista xalaal bay ayay u tahay xadiisku dee masaa'il badan buu ka warramiyo su-aashu goormay xalaal tahay rajul taxamala xamalatan nin sekeda la siinayo xamaaladuna waxa weyaan dad ishaystaa buu kala furtay yui war anaa ku siinay wixii aad ninkaa kulahayd de dabeetna markaa hadduu doono haniba ha noqdo taajirba ha noqdo hadduu doonee mar hadduu daynkaa soo qaaday xalaal bay unoqonaysaa xataa yusiibahabu lakin rasulku ala sl inaanu sii wadeyn ba halkaa laga qaadanay baabu sulxi wuxuu baabu yahay sulxiga iyo heshiiska asulxu wlmusaalaxatu wlslaaxu ereyadaasi micnkaa waa halkaasuma laga keenay marka waa wixii ay muslimiinta isku qabsaan tusaale ahaan iibkii imika marka la marayo in la heshiisiiyo waxaana markaa lagu fasiray caqdu yarfacu الniزaaca bالtaraadi isilaaxan waxaa lagu tilmaama sulxigu inuu yahay caqdu yarfacu النزاع bالtaraadi waa caqd heshiis yarfacu qaadaya النizaaca murankii iyo ishaysigii bitaraadi wax lagu kala raaliya waa tusaaleaan kal islaaxi beyna qabiilatayn mutakhaasimateyn laba reeroo isdilayay oo kale in oo matalan ka soo qaad inay dhul isku dilayeen ama biyo ay isku dilayeen in la idhaahdo qolo waliba meesha anagaale ay lahayd in la idhahdo kala qaybsada oo kale bitaraadi wax adigu marka islaaxu matalan inta badan wuxuu ka dhigan iyo islaaxu wax tanaasul ku jira weyaan oo cid baa xaqii ka isku soo dhaweynaya ilahay baana subxana watacala fataquu llaha waaslixuu daata beynikum ilahay ka baqda wixii dhexdiina islaaxiyo wanaajiya laa khayra fi kaiiri min najwaahum ila man amara bisadaqati aw macruufi aw islaaxin bayna annaas marka muslixiintana ilahay waa jeceliy sulxigana khayr baa ku jiro wsulxu khayr haddaa labadii qof in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma an camr bn cawf markaa fadli baana kuso arooray islaaxi dat اlbeyn oo rasulku ala slat slam wuxu yhi alaa akhbirukum biafdala min darajati الsiyaami wالsalaati wالsadaqa war wax ka fadli badan derajada soomka iyo salaada iyo sadaqada ma idiin sheega qaaluu bala qaala islaaxu dat اlbeyn waa in dadka dhexdooda la islaaxiyo nabigu islaaxi dat اlbeyn salaada iyo soomka iyo sadaqada way ka fadli badantay markaa soomka iyo salaada iyo sadaqada maxaa lagu qaadaya tii sunaha ahaa ayaa lagu qaadaya salaada waa ruknileh oo qofkii macnaa inuu soom badan la yimaado inuu salaad badan la yimaado iyo sadaqa badan la yimaado ajar weyn baa ku jira wax kasii fadli badan ba idiin sheegaa waa dad ishaysto la islaaxiyay dhexdooda islaaxi daati albeyn uu sii rasul uu sii sheegay rasulka ala sla slam wuxu yihi fa ina fasaada daati lbeyni hiya alxaaliqa dadka dhexdooda oo wax iskhilaafa ama fasaad oo yimaada waa xaaliqa diintay xiraysa shaydaanku dee intaasu ka faa'idaysanayaayo waxa weeyaan waqul licibaadi yaqulu alatii hiya axsan ina shayطaana yanzagu baynahum shaydaanka wax kale kama shaqeynayo markaa dadka hadday kala weji dadbaan waxba uma hagaagayan halkaasuu khilaafku watadhab riixku waana muslimiinta dhibaatada maanta haysta wax kaloo haysta ma jiro marka ta marka laga yimaado dee shareecadii inay ka leexdeen oo dee ilahay isku imtixaanay markaa iyagii kadibna markaa ay kala weji dad bayaan wax kalena maaha adduunyadii baa la jeclay la jeclaaday oo la weyneeyey marka mar haddii adduunyo nin waliba weyneynayo adduunyada madaxnimadii baa kamida maxay kala wixii o dhan nisaacuna u imanaya dabeetna waxaad arkaysaa dad wada dhashay oo waalidkood markuu saa u dhintay ishaysto oo laleeyahay ma wada hadlaan ama maxkamad iskula jira maxaa la isku haysanaya un dhaxalkii baa la isku qabsanaya maxay kal halkaasi kasoo bilaabmaysaa way soconaysaa وعن cمر بن cوف الmزني رضي الله عنه أنa رasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم qal wuxu uhi الsulxu heshiisku jaa-isun waa mid banaan beyn اlmuslimiina muslimiinta dhexdooda in la sameeyo ilaa sulxan heshiis mooyaane xarama xalaalan shay xalaalo xaaraam yeelaya aw xalla xalaaleynaya xaraaman mid xaaraama wlmuslimuuna muslimiintuna calaa shuruudihim shuruuddooday ku soconayaan oo ilaalinayaan ilaa shardan shardi mooyaane xarama xalaalan xalaal xaaraam yeelay aw xalla anba xalaaleya xaraaman shay xaraaman rawahu tirmidiy wasaxaxahu wa ankaruu calayhi way ku diideen culimadu tirmidi tasxiixiisaasi waayo maxay ugu diideen liana raawiyahu xadiiska ninka wariyey kahiir binu cabdillaah bin camr bin cawf daciif weeye wakaanahu waxaad moodaa tirmidiy wakaanahu tirmidiy ictabarahu inuu ka ictibaariyu ka egay xagga tasxiixiisa bikasrati duruqihi duruqdiisa badan ta markaa isku kabay xasan liqayrihi iskaga dhigay marka oo markaa haddana saxiix ba u gudbiyey waqad saxaaba ibnu xibaan min xadiisi abi hurayra radi allahu canhu isagoo lakiin camar bin cawf aan ahayn xadiiskan sheekh albaanisna wuu saxiixiyey culimainta qaar daciifyo badan baa jira sida markaa uu sheekuba sheegay ibn xajar raximah llah markaa darajatu xasan haddaanu saxiix gaanina darajatu alxasan ligayrihi oo kan yihi markaa wakaanahu ictabarahu bikahrati duruqihi hadday dee duruqda xadiisku farabadato oo dacfigeedina aanu shadiid ahayn maxaa ka dhalanayay in laysku kabo lakin de mid waliba hadduu dacfi shadiida yahay isma kabayo hadday saddex mucdal yihiin miyay iskabayaan maya lakin haddi sayi lxifdi xifdigiisa xun qofka lagu daciifiyey waa laga waa cadaaladiisu ay sax tahay de waxaa lagu kabayaa xadiis laf haddii la helo dariiq kale oo sayi lxifdi kale uu ku jiro labadoodaasi way way iskabayaan maalan xadiisku markaa wuxuu tilmaamayaa in islaaxa muslimiinta dhexdooda wixii ay ku heshiyaan uu bannaan yahay wixii iyagu ay gartaan ay isla gartaan ilaa inuu yahay mooyaane wax ilaahay xalaal uu ku sheegay inay iyagu odhanayaan aynu xaaraam ka dhigno taa la aqbali maayo hadalka ilah baa ka amba sidaa cagsigeeda wax xalaal aha inay xaaraam yeelayaan taasi hadday dadkao dham iskugu tagaan wax ilaahay xalaaleeyey inay xaaraam yeelaan laga aqbali maayo sida cagseeda laga aqbali maayo lakin wixii intaa ka sokeeya waar adiguna waxaa ka tag adna ka tag waa arrin sax oo loo baahan yahay oo dadkii la iskugu soo jiidi karayo waana khayr buu qofkaasi ka helaya islaaxi daat ilbeyn samaynaya dadka dhexdooda wanaagga ka shaqeynaya in allaha yuxibu almuslixiin wallahu yuxibu almuslixiin alla waa jecelyay kuwaas in allaha la yudiicu ajra lmuslixiin wey aayaddu ilaahay ma dayacayo waanu jecelyay de muslixiintaas in allaha laa yudiicu ajra muslixiin kasoo gudub xadiisku markaa wuxuu tilmaamaya wixii lagu heshiiyo haddii matalan xoolo isku qabsado in mararka qaarkood la odhan karo oo de wixii caddayn dhinacyo badan lahayn waliba wuxuu haysto hadduu doono weliba dadka xukaamta ee maxkamadda fadhiya inta badan horta marka hore ku dadaan ku dayaan islaax intaanay birta ku goynin arrinka intaanay arrinka bir ku goynin inay ku dayaan islaax oo idhaahdaan war sida iyo saa yeela oo ordoo odayaal arrinta ku celiya oo gabadhii markay su tootay tirahdo ninkii halayga furo in fabcathuu xakaman min ahlihi aw xakaman min ahlihi in la hahdo horta u kaadiyo bal mid waliba xagga kale uu ka socdo ee caqliga badani bal reerkaa dantiisa ha eegaan oo hoos u eegaan hadday u arkaan labadaa qof inay sii wada joogi karayaan de hasi wada jogaan hadi kana de saha sameeyan sida kale sameeyan waayo islaaxu de u ballaaran yahayo laba arday is haysta haddaad aragto haye dee dhexdooda islaax adiga laftigaagu ilan meel kalun baan ka hegin islaaxa kan ajarka baa laga helaya un bad maaha maaha meel dhow oo keliya un meel fog oo keliya baan ujeedaa meel meel dhow buu ka bilaabi karaa an abi hurata radi allahu anhu ana nabiya sala allahu ala slm qal wuxu uhi laa yamnac yuu diidin laa yamnac yuu diidin jaarun mid jaar ahi jaarahu jaarkiisii kale an yakriza inuu ku dhejisto khashabatan loox fii jidaarhi gidaarkiisii uma yaquulu abu hurayra dabeeto wuxuu odhanaya abu hurayra radi allahu canhu maali maxaa ii ahaadee araakum aan idin arkayaa canhaa arinkan isagae nebigu sheegay caleyhi salaatu wasalaam mucridiina idinkoo ka jeesanaya oo ka dheg adaygaya wallaah allaan ku dhaarteen la armiyanna ku gane oo ku gane bihaa sunnadan iyo xadiiskan bayna aktaafikum garbihiinan ku gani doona mutafaqun caleyh islaaxa waxaa ka mid a oo uu sheekhu markaa baabkan u keenay qof baa matalan guri buu leeyahay oo dee gidaarkiisii baa dhisan banaanka ku xiga ama jagada ku xigana qof kalaa leh dabeeto markaa wuxuu door biday dee wuxuu u baahan yahay gidaarkan kale inuu ku dheshiso looxii wax lamida uma banaano qofkan gidaar lehi inuu diido oo dee dantii baa keensatay wa islaax beyn lmuslimiin buu markaa ka mid yahay abu hureyra radi allahu canhu oo qadiyadan dee nebiga ka soo wariyo nebigu alay sala slam nahyigaa uu sheegay ayaa haddana wuxuu leey maanta maxaan idiin arkaya idinkoo ku dhagaadaygayo u diiday qofkii amba ku dhaqma amba ha ku dhaqmin oo anuu xujada waan idinku oogayaa weyaan xujada waan idinku oogaya xadiiskan garbihiina katif waa halkaa garabka bayna aktaafikum dushaan idiin saaraya weyaan xujadaan idinku oogay oo markaa marmarsi ilahay qyaamaha agtiisa helmaysaano aniguna de qof cilmigii qariyey noqon maayo anigaa ka baxay xujada anugan ka baxay marka laakiin culimadu waxay dhahdeen waxaa lagu qeydayaa haddii aanay darar ka imanaynin haddii gidaarkaa marka lagu dhajiyo amba lagu dhajiyo dee qofkii kala dararu ka soo gaadhayo maxaa qaacida ahayd addararu yuzaal iyo xadiiskii dee laa darara walaa diraar haddii ay dhibaata ka soo gaadhayso qofkaa gidaarka ah u ku dhejisanayo waa laga ilaalinaya inuu isagu ku qanco da war dhibaato kasa ka soo gaadhee isagu de xaqiisa u ka tanaasuli kara ilaax baa la samayn karaa dhinaca kalena oo waxaa la odhan karaa dee lacag markaa markay dhibaata soo gaadhayso dhibaatada wixii aad ku kabaysa kaan oo qofka adiguna ka badbaadi iminka maxaa la sameeya markaa gidaarka de waa iibsadaa taasina dee dhinac kale qalad maaha oo waxa wey gidaarkii waa la wada yeelanaya marka marka hore nin baa iska lahaa gidaarkan dhistay soo ma imika wuxuu shegay ala inuu gidaarka loox iyo wax lamida ku dhajiyo lakin imika waxaa leeyahy adna gidaarka adaa lahaa imisaa kaaga baxay intaas kala bar bixinaya markaa wuu ka dhexeeya gidaarkaasi labadii qof uu uu ka dhexaynaya ka xaggaa ujeeda iyo ka xaggaa uu ka dhexaynaya laa yamnacu iyo laa yamnac maxaa farqiga udhexeeya labadu way soo arooreen waa loo akriya labada waa loo akriyaya fadal midna waa nafyi midna waa nahyi nafyi iyo nahyi maxaa udhexeeya aye haye nafyiga mise nahyiga haye <laughs> isagana waa la diidaya waayahay haye nahyiga camalka laftigiisa inaad samaysaaba lagu diidaya markaa haye kan asalahaanba ma sameeye weyaan waayo tusaale ahaan waxaan ku wariya laa taktub idars markaa maxaan ku diidayaa camalka inshaaintiisaba soo maaha lakin waxaan maxamedun laa yaktub dars haye dee maba qoro weyaan ma sameeyaba ficilkaas marka af soomaalimka maay noqonaysa laa yamnac yuu diidin waa nahyi soo maha laa yamnacu uma diido ayay noqonaysa af somaali markaan shaarun lishaarihi oo macnaheeduna uu laakiin nafyigaasun kusoo noqonayo laa yusmin walaa yuni laada naahiyadii markaa iyadu de ficil maanay gaar ku tahay ficil mudaaricna gasha meel kala ma gasho laakiin laada naafiyaday ficilka way gashaa isamka way gelaysaa wahaa kada saas وعن abi هuريرة رضي الله عنه أن نبya sلى اه علي sل وu laa ymنع yuu u diidin laa ymnacu uma diido shaarun qof jaar jaarhu jaarkiisa an yaqrisa inu ku tallaasho ku dhajiso khashabat lo khashabat lo fi jidaari gidaarkiisa gidaarkii shaarka uma yaquul abu hurayra wuxu radi allahu canhu ma lii maxaa ii ahaaday araakum aan arkay canha iyada mucridaygo ka jeesanaya wallah allaan ku dhaartee la armiyana ku gane oo ku gane biha iyada bayna aktaafikum garbihin waxaa algaa laga qaadanaya waa niyo dadki waba kaaba dhegeysanayaane dadki iyaga waxaan aad sheegaysa maqlayaba waxba iska iska naso dad badan baa iyaga laftigooda shaydaanku halkaa kasoo dhex marayaayo isagoo qiraysan markuu arko iyadoo dee xadiiskii loo sheegay wacdii loo sheegay haddana aanay dee dheg u dhigaynin ayuu oranaya dee maxaad ka daaleysa dhegihii waansanba wataciha udun <laughs> waaciya taasi markaa shaydaanka halkaa kaa soo gale adigu dee dadka xujada ku ya qaaluu macdiratan ilaa rabbikum lacalahum yattaquun de lamana quusto imise de ambiyada soo nabigu inoogu shegay ala sl aan cidba raacin oo keligii soo xaadir doona inuu iman doono de isaga maxaa loo ma waxa lagu ohanaya may dadka ku raaci waayen mise waa la ohanaya ma gaadhsi adu ma gaadhsin ba isaga la weydiinaya laakiin la odhan maxay dad ku raaci waayeen ilan taa isagu awoodu ma lehe waxaa kaloo laga taa laftigeeda ilaah idankii may laba qof wax kaa ama qof wax kaa khayrkii wadun adigu qoladan tabliiqa ayaa waxay dhahdeen haddaanay cidiba yna dhegeysanaynin malaaig ba malaaig bayna yna dhegeysanaysa ka warrama hadalkaa ad ku waafaqsantiin waay ha baa tii waay وعن أبي حمayd الsاacدي رضي الله عنه qال qال رsuل الlahi slى الlaه عليه وsلم rasulku وu laa yaxilu xalaal maaha لmriin qof an yأkuda inuu qaato casa akhiihi usha walaalkii bغayri iibi nafsi bغayri diibi nafsi minhu iyadoo naftiisu aanay ku raali ahayn ku wanaagsanayn rawahu iبن xibaan wاlxaakim fi صaxiixihima sheekhu xadiiskan baabu subxiga wuxuu ku arooriyey ma aada uma muuqato say say yihahdeen culimadu qaarkood waxaa iska dhici karta laakiin in laga yaabo inuu leeyahay sulxigu taraadi buu ku salaysanyahy haddii qofkii la idhaahdo islaax baa adig iyo hebel dhexdiina la sameynaya oo aanu ku qancin dee islaax noqon maayo ilaan shardi baynu horeynu soo qaacidaynu sheegayna maxay ahayd rafcu nisaac soo maaha haye btaraadi oo in lagu kala raalli yahay labadan qof marka haddii ushii walaalkaa aada qaanato isagoon raalli ku ahayn dee arrin saxa maaha halkaa waxa laga qaadanya qofka xoolihiisi waxa laga taataabanin haddii ushii wixii u yaraayo waxyaalihi u sahlaana la sheegay dee kuma banaana baabuurkiisana iska kaxaysato awrkiisana iska kaxaysato kuma banaano dee mobilkiisana ya inaad iska qaadato waxaaba ka sii daran haye maya eh, mobilka maxaa ka sii daran isla mobilka ka kasoo qadqaadashadiisa maxaa sii daran ma inaad sii baarbaarato soo maaha oo dee sirihii ugu jiray iyo wixii aada u daadegto ka waran hadday islaantu odaygeeda ay isleedahay inu mid kale la sheekaystay oo ay iska yara ay iska yara baara baarato yaana basaasnimo ahayn walaa tajasus bay noqonaysa وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi slى الlaه عليه وسلم laa يحiل xalaal maha لmrin an yأkuda inuu qaato casa akhiihi usha walaalkii bغayri طibi nafsi minhu iyadoo naftiisu aan raali ku hayn maxaase ku baxay meesha haddaad qofkan tihiin ceeshow milix say soomaalidu ihahdaan ceeshow amba laba qofoo afka wax ku kala goostaa aada isku tihiin oo uu ku yahay waxaad ogtahay ma markaad ushiisa qaadato amba baabuurkiisa kaxaysato inuu ku qanacsiyo raalli ku yahay adigoon ka idan qaadan waa idan guudba weya markaa taasi taasi markaa waa arrin sax de waa laga qaadanaya lakin bikayri diibi nafsin minhu haddii aanu oo laga yaaba inuu kaa xishooday aduu daro raalli kamu ahayn wuu kaa xishooda lakin naftiisa waa dareemaysaa inaanu qofkaasi waxaa raalli ku ahayn alla diinta ilaahay wanaagsana ummadda say iskugu soo dhaweynayso somalka bis iyo say nisaaca u ilaalinayso markaynu jaarkii arkayno tan arkayno lakin diintii waan lagu dhaqmaynin de waa inaan ku dhaqmaynine laakiin adduunyadiiba waa gebigeediiba ka hadlaysaa diintu waxba kalaba logoo bahnaba marka akhdu amwaali naas biqayri xaqin ayaa laga qaadanaya iyo waxyaalo badan oo kale mar haddii maalkoodii sidaa muslimiinta loo ilaalinayo acraadoodii iyo dimaadoodina ina amwaalakum waacraadakum ina dimaakum waamwaalakum waacraadakum xaraamun calaykum kaxurmati yowmikum hada fii baladikum hada fii shahrikum hada buu nabig uri alay slat sl maalintii khudbaddii uu jeedinayey yowma carafa amba maalintii tobnaad maalintii tobnaad wey markaa wuxuu dhiiggiina iyo maalkiina iyo cirdigiinuba oo sharaftii iyo dhegtii ah sida maalintan iyo bishan iyo goobtan aynu joogna xurmo ay u leedahay waxyaala badan xaaraam uga yihiin ayay xaaraan idinka tahay walaa taakulu amalakum baynakum bilbaatil waxaa laga qaadanaya qofka muslimka xaqiisu inuu weyn yahay oo aad loo weyneynayo lana ixtiraamayo qofka muslimka baab lxawaalati wadamaani alxawaala bifadxi اlxaa waxaa laga soo qaatay bay culimadu luqadu min altaxawuli waاlintiqaal xawala wuu shaygii rogay amba wuu raray meeshiis buu ka raray ataxawul min makan ilaa makan waa alintiqaal oo kale waayo waxaa looga jeedaa qofkii oo xaqii hebel lagu lahaa ka raraya oo hebel kale u raraya oo kale liannaha taxawulu اlxaqi wa tanaqulihi min dimati ila dima sharci ahaan waa naqlu dayni min dimatin min dimati almuxiil ila dimati almuxaal caleyh waa naqlu daynin daynkii oo laga raro min dimati lmuxiili kii rogaayey ee raraayey kii raga raraayey laga raro dimadiisa ilaa dimati lmuxaali caleyh kii loo raraayey si kale marka udhigaf somaali kale almuxiili kii wareejinayey ilaa dimt muaali aleyh kii lagu wareejinayey mas-uuliyaddiisi tusaale hebel hebel baa dayn hebel ku lahaa marka hebelkii daynka lagu lahaa baa wuxuu yihi warniyo daynkii aniga aad igu lahayd hebel baan dayn ku leeyahaye oo lacagaan ku leeyahaye ka qaado adigu hebel marka ka daynka wareejinaya waa almuxiil ka lagu wareejin doonaana oo almuxaalu caleyh ka la wareejinayaana waa almuxaal waa wareejiye lagu wareejiye iyo la wareejiye waa saas almuxiil almuxaalu caleyhi waa kii lagu wareegayey almuxaalna waa kii la wareejinayay marka dee arrimihii baa la sahlayaayoo hareecadu way ogoshayd qofkii dayn lagu leeyahay inuu daynka qof kale ku wareejiyo haddaan lagu lahayn maala raaliba qofkaa kale waar iga sii bixi daynkii ku idhaahdo war hebel u doona or daynkaad igu lahayd labada way noqonaysa wadamaanna damaanad qaadkii waxa weeyaan qofku uu shay damaanad qaadayo isagu waa shay macruuf ah way kale waktigii waa iska gaadhay in yarba laba daqiiqa saddex daqiiqan ku daray an abi rata radi allahu anhu qal qala rasuulu lahi sala allahu alay waslam rasulku wuxu uhi madlu lghaniy warwareejinta uu warwareejiyo alghaniyu ka haniga ee maalka haysaa dulmun weeyaan waa gardaro waidaa utbica marka la raaciyo axadukum midkiin calaa maliin ay calaa haniyin mid buuxa marka la raaciyo lagu wareejiyo la hado hebel ka qaado daynkaad igu lahayd falyatbac ha raaco oo ku raali noqday si kale muttafaq aleyh wa fii riwaayati liaxmeda falyaxtal ha wareego falyaxtal falyataxawal ha isrogo oo halkaa kale ha ku wareego marka waa amar nabiy aleyh isalatu slam nabigu sheegay madlu lhaniyi waxa uu shabahaa hadal aynu shalay soo maraynay ayay aada iska shabahaan layi lwaajidi yuxilu cirdahu cuqubatah madlu lhaniyina waa inuu mumaadala sameeyo inuu dheereeyo waa dulmi oo dadka xoolahoodiibu markaa maxaa ku baxay alghaniy markaa faqiirkii isagu in kaana duu cusratin isagu iska bixi bu isleeyay lakin wixii baan haynin sababtaasaa markaa ku kalifaysay isaga hadaba midkiin hadii la raaciyo calaa maliin maxaa ku baxay maba lu maba he maba lulate maxay laafta marka nin aan isagiiba waxba haynin haddii lagu haahdo oraad miskiinkaa ka qaado oo ardaydaar haygu ciyaarin xoolahayga ninkaas isag isagiibaaba markaa cirka iska haye say soomaalida idhahdaan <laughs> isagii baaba cirka iska haye maxaad iga laakiin hadduu qofkani lacag haysto ama wixii iska bixin karayo dee fal yatbac haye ha raaco markaasat ida utbic axadukum calaa malyin falyatbac wallahu aclam